wax wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waa subaxnimo ah taariikhdana ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaal culus ayaa weli wax uu ka socdaa deegaanka burjeed oo ka tirsan gobolka galguduud isla markaana hoos yimaada magaalada guruceel ee gobolkaasi ciidamada dowladda iyo maleeshiyada kooxda al-shabaab ayaa dagaal xoogan halkaasi ku dhex maraya kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaankaasi saraakiisha ciidamada dawladda waxa ay sheegeen in weli uu dagaalka socdo xaaladana ay markaasi weli kacsan tahay sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan saraakiisha dhanka khubarada amniga waxa ay dowladda ugu baaqayaan inay baaritaan ku sameeyaan mas-uuliyiinta dowladda ee ka tirsan dowladda si looga hortago dhagarta maleeshiyada kooxda al-shabaab qodobadaasi wixii nagu soo kordho ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan xubintii kalamaan ayaa qayb ka ah waa mar kaliyo falaqaynta wararka hadaad ilaashmoodeen dhulbadool ku jira ma naf hadaad ilaashmoodeen dhulbadool ku jira maaha macdan buur dusheetaada cilmiga in badanere hadaad ilaashmoodeen

haddii aan baroor dhiibo baaqayayla garan doona waxaan ahay bukaan soon baaqayayla garan doona waxaan ahay bukaan soon weligay haddaan booyo haddii aan baroor dhiibo weligay haddaan booyo

suuda inta weylaxadeelay buka socodka tiraakoa heestaasi waxay dahfur u ahayd barnaamijka falaqaynta wararka haddaan eegno gobolka galguduud gaar ahaan deegaan lagu magacaabo burjeed oo hoostaga magaalada gurceel ee gobolkaasi ayaa waxa ay wararka sheegayaan in weli uu ka socdo dagaal xoogan oo u dhexeeya maleeshiyada kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya dagaalkaasi oo saakay soo bilowday aroortii ayaa waxaa la sheegayaa in ilaayo haatan uu ka socdo deegaanka iyadoona uu jiro khasaare labada dhinac gaaray saraakiisha laamaha gobolka ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka ay markaasi al-shabaab soo qaadeen ay iska caabiyeen xaaladana haatan ay tahay mid yar degan inkastoo la maqlayo dhawaqa rasaasta ka dhacaysa deegaanka burjeed ee ka tirsan gobolka galguduud islamarkaana hoostaga magaalada gurceel wariyaheena xasan axmed maxamed oo qadka si toosa ugu jiro ayaan wax ka weydiinay xasanow bal soo dhawow in xaaladda deegaanka ka waran saaki uu dagaalka ka socdo farxaad waa mahadsan tahay deegaanka barujeed oo qiyaastii toddobaatan iyo shan kilomitr dhanka koonfur bari uga beegan magaalada gurceed ee gobolka galgaduud waxaa maanta dagaal culus oo qarax ku bilowda ku qaaday ee kooxa argixisada al-shabaab halkaasoo farisma ay ku lahayeen ciidamo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo garab gelaya dadka deegaanka ilo kala duwan oo deegaanka waxay caddu ku xaqiijiyeen in dagaalkaas uu ilaa hadda qeybo kamid ah fariisimhii ciidamada uu ka socdo islamarkaasna intiisa badan eewararkaasi ay iska difaaceen ciidamada iska rabsanaya iyo dadka deegaanka ay fariisimo kulahaa deegaanka baruujyad ee gobolka galgaduud saraakiil kala duwan oon la hadalnay waxay sheegeen in difaacyada ciidamadu hadda fariismahoodii ay ku sugan yihiin isla markaasna ay badi ay weerarkaas ka difaaceen meelo ka midna weli dagaal culus uu ka socdo oo udhexeeya kooxaisoo weerarka soo qaaday iyo ciidamadaas garabsanaya ee farsigu ku lahaa qeyb kamida ah deegaanka burjiyad ee gobolka galgaduud deegaanka burjiyad waxaa ku sugnaa ciidamo dadka deegaanka ah oo kasoo jeeda qeybo kamida ah degmada gurceel iyo sidoo kale ciidanka guutada shaytanood qeybta kolaatiraada ciidanka xooga dalka iyo ciidamo kale oo dadka deegaanka ah. waxaana halkaas u joogeen howlgal ka dhanka kooxdan oo dhowr maamada lasoo dhaafay ka socday deegaanka barujiyaed iyo goobaha kale ee ka tirsan gobolka islamarkaasna farisimo xoogan ay ku lahayeen eh, kooxda al-shabaab eh, sida mm. aan la hadalnay waxay sheegeen in khasaare dhimasho dhaawaca uu jiro laakiin ilaa hadda aysa cadday karin si guud khasaaraha eh, kooxda kasoo gaaray weerarkaasi iyo ciidamada kale ee xooga dalka laakiin waxay sheegeen in farisimo iyo ciidamada huwadda hadda ay kusugan yihiin islamarkaasna badya iska difaaceen weerarkii kooxda kusoo qaatay deegaanka barujiyaed ee gobolka galgaduud waxay sheegeen in eh, dhowr gadid ay ka gubeen eh, kooxda weerarka soo qaaday eh, sidoo kalena ay markaasi ay ka furtaan hub fara badan oo markaasi ay ciidamadu la wareegaan weerarka kooxda al-shabaab ay soo qaaday waxa ku bilaabeen weerar qarxiyo ah laakiin ma uusan sheegin bartamaheedka qarxiyada al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka laakiin wuxuu sheegay in sidoo kale ay jiraan qarxyo dhowra ah oo ka dhacay dhowr goobood oo deegaanka ah islamarkaasna saraakiishu aysan caddayn karin ee weerarka kaaxyada ah ee ka dhashay markaasi iyo halka sidex laakiin wuxuu sheegay saraakiisha aan la hadalnay in deegaanka xaaladiisu hadda ay tahay mid soo degaysa marka laga reebo firisino ama goobo gooniya oo weli khasaarta tia laga maqlayo islamarkaasna ciidamada firisino ay ku lahaayeen wuxuu sheegay in guud ahaan ciidamada ku suna deegaankaasi ay halkooda ay ku sugan yihiin islamarkaasna ay dib warbaahinta ugu faahfaahin doonaan khasaaraha ee ka dhashay dagaalkaasi kor haalshabab kasoo gaaray weerka qaaxida ku bilowday ay ku qaadeen deegaanka burujiyad ugu yaartii afartan waa toddobaatan iyo shan kilomitr dhanka koonfur bay uga beegan degmada gurcel ee gobolka galguduud xasanow barankan al-shabaab ay kusoo qaadeen waxaa kusoo beegmayaa xilli deegaano badan oo ka tirsan galmudug uu ka socdo howlgalka ka dhanka kooxdan koonfurta gobolka mudug ayuu ka socday dhowrka ee lasoo dhaafay waxaana galguduud qayb bay ka ahayd goobihii ugu dambeeyey ee kooxda lagala saaro islamarkaasna farsinkoodii ay ooga mamada lasoo dhaafiyey ay ku sugnaayeen militariga soomaaliya oo garabsanayo dadka deegaanka isla markaasna uu qorshuhu ahaa in markaasi ay galaan goobaha kale ee markaasi ay kooxda kusoo yihiin waxaana abaabulka ka socday baruujiyad iyo goobaha kale ay markaasi culis ku ahayd xubnaha kooxda eh, al-shabaab dhibaato weyn ka dirmaya gobolkan xasanow dadka rayidka ah ee ku sugan deegaanka uu saaki dagaalka ka dhacay ilaa iyo haatan uu ka socda maxaa war ah oo laga hayaa khasaaraha gaadhay eh, ilaa hadda xog rasmiya ah oo khasaaraha kasoo gaaray ama ka dhashay dagaalkaasi lama oga iyo sidoo kale ee eh, dadka rayidka ah ee ka dhawaa dagaalkaas uu ka dhacay khasaaraha wararka kasoo gaaray lama oga laakiin saraakiil kala duwan iyo mas-uuliyiin ku sugnaa goobta dagaalka ka dhacay waxay si isku midaacadda ah kulmi u xaqiijiyeen in ay xaqiijin doonaan suna aruuri doonaan eh, khasaarihii ka dhashay weerarka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka burjeed ee gobolka galgaduud kaasini waxa uu ahaa waryaheena xasan axmed maxamed oo waxaan ka weydiineynay dagaalka saaki ka dhacay deegaanka burjeed oo ka tirsan gobolka galgaduud dagaalkaasina u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya iyo maleeshiyada kooxda al-shabaab mas-uuliyiinta degmada guruceel oo aan la xiriirnay ayaa inoo suurtogeli weyday inaan qadka telefoonka ku haleelno si aan wax ugu weydiino xaalada deegaanka burjeed ee gobolka galgudood wixii warar kusoo kordho wararkeena iyo barnaamijyana dambe ayaad ku dhegaysan doontaan weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka walaac xoogan ayaa laga muujinayaa dadka ka tirsan dowladda islamarkaana u goosanaya dhanka maleeshiyaadka kooxda al-shabaab iyadoona bilooyinkii lasoo dhaafay ay soo tarayeen dadkaasi dhinacyada dhinaca dowla dhinaca maleeshiyada kooxda al-shabaab u goosanaya iyadoona arrintaasi ay walaac ka muujiyeen dhanka dadka ka faalooda amniga taliya ku-xigeenkii hore ee nisa ismaaciil daahir oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya loogu baahan yahay in ay markaasi baaritaan ku samayso mas-uuliyiinta dowladda si loo ogaado ama looga hortago dhagarta kooxda al-shabaab wuxuu sheegay in nasiib darro weyn ay tahay in qof aan la aqoon ama xogtiisa lahaynin uu markaasi dowladda u shaqeeyo isagoona sheegay in haddii mas-uuliyiinta dowladda iyo dadka dowladdaba u shaqeeya aan la baarin ay khatar weyn soo socoto eh, sideedaba eh, dowlad marka loo shaqaynayo waxaa jira eh, maaragtay eh, habraacyo la maro oo si loo hubiyo dadka dowladda u shaqaynaya inay yihiin kow dad ilaalin kara xafidi kara sirta dowladda labo aanan lahayn qatar a marka waxaad moodaa in dowladda federaalka ah sida inoogu dhacdayba burburkii dowladnimada noogu dhacay in labadaas waxyaaboodba laga tegay oo dadka dowladda ay shaqaalaysiinayso ama shaqada soo galay aanan la marsiinin maarata baaritaana dhab ah si loo ogaado qofkan waxa uu maarata aaminsan yahay iyo maarata inuu khatar amni iyo maarata khatar maarata sir labadaba uu leeyahay marka uusan maaragtay samaysanin nidaam lagu tixraacayo dadka dowladda u shaqaynayo eh, lagu hubinayo eh, maaragtay eh, shakhsiyadooda lagu hubinayo waxaan u malaynayaa inay iska socon doonto ilaa hadda aan aragnay dad dowladda u shaqeeya meelo fogfog ka gaaray maaragtay nidaamka dowladnimada ah inay inay ku biiraan kooxda al-shabaab kooxda al-shabaabna sideedaba laisagama biiro oo halba ah, subax intuu qofka soo kaco shabaabaan galaya ma dhaho borseesay martaa marka haddii lala socon lahaa oo sirdoonka la socon lahaa dadka waxa ay qoraan gaar ahaan baraha bulshada dhaqankooda waxaan aaminsanahay in laga hortegi karay maaragtay waxyaabo badan oo hadda dhacay laga hortegi karan aaminsanaha waaya xilligan qof ka tirsan dowladda boosas muhiimna u haya maxay tahay faa'iidada kasoo gelaysa in al-shabaab uu ku biiro iyadoo la ogyahay in dagaal culus al-shabaab ay wajahayaan fikirkaaga ayaan low eh, kooxda al-shabaab eh, inta qofka subax soo kaco isagama biiro qofka dowladda u shaqaynaya ama dowladda ka shaqaynaya ee koox shabaabka dib ugu laabtay waa nin marka horeba meesha ka yimid waana sidaa shaqsiyan aaminsanahay sababta waa sabab uu kale uu aadi kara maba jirto waxaan ognahay in shabaabka ee dadka dowladda u shaqeeya ay maaragtay dil ugu xukuman yihiin marka qofka isagoo nafsadiisa u baqaayo og in dhibaato ay kaga imaan karto inuu kooxda iska aado oo saanu hore uga tirsanayn waa dareemi kartaa culayska ay leedahay marka dadka aan arkayso dib ugu shabaab ay galeen la leeyahay waaba mar dad anig sidaan aaminsanahay dad horey uga tirsanaa kooxda al-shabaab oo dowladda loo soo diray oo shaqa u hayay kooxda al-shabaab kaasini wuxuu ahaa tali ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa ismaaciil daahir oo markaasi wax aan ka weydiinay dhibaatooyinka ka dhalan kara dadka dowladda ka tirsan ama u shaqeeya oo haddana u goosanaya maleeshiyada kooxda al-shabaab weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay maraykanku wuxuu yidhi deriskooda yuhuuddu ha dileen hana duqeeyeen dabaabaadka halistaa guryaha ha uga dumiyeen degdeg ha uga gooyeen biyaha kana dullaysteen dumarkiiyo ilmaha diifta qaba duhur hallaayeen difaaceeda israa'iil ileendow u leedahay dalweynaha yukrayn inuu bareer ruushku ugu duulo oo darafta bari iyo qabsado daanta koofuraba dembi aadanaha laga galo durugsan weeyaane arrintaa inaan daawanno saa isaga dayno dulqaad uma lihine waa inaan dhab uga diidnaaye dacwadna ku furaayoo butiin waaran loo diro eh dunidana dalku safar ku tago laga afduubaaye dulmigii bataal lagu yaqaan ka doorsamee dooddiisii waa taa xilligan duqi maraykaan war axmed oo dhexdhexaadnimada warbaahinta galbeedkaad ka tagtay waxay leeyihiin siddeed boqoloo qof ku dhimatay ghaza laba qofna waxaa lagu dilay israa'iil marka waxaan la yaabay shacabka yahuuddu xasuqday suqday oo ghaza ku baaba'ay waa dhintay leeyihiin makaneecaad dishay aryaadhaha muggan telefishinka fiirsada burburka qase waxaan ku soo xusuusnay qari xisoobe war cabdulla warmayey sida qari xisoobe wuxuu ahaa maalin sabti ah oktoobar waxay soo wareegtana maanta waa sabti iyo oktoobar marka waxaan la yaabanahay israa'iil inay shacabka falastiin layso waa la yaqaan ay u samaynayso laakiin kuwa shacabka soomaaliyeed laaya yaa yaqaan sababta ay u baabi'inayaan warnamiyaw marto guud ahaan magaaga lungorodaw martuu gudaha hoblangaloona maday mahamida shalnagadaayan warmadeeyo waxaa hore loo yidhi dabku wuxuu ka shidan yahay dunidan muslimiintu inta ay ka degaan ayaa loo dan leeyahay daahayaa ka dambe dambeeyo duulaanka yaa wada warbow kalamaanay sawtii layidhi nin kula jooga lama xanto hayaay war bashiiro ma jirin baa u socotaa war horaa waxaa loo yidhi shabaabku waa khawaarij qofka ay dilayaan wax ay u dileen ma yaqaan iyaguna dadka ay dilayaan waxay u dilayaan ma yaqaaniin waar may falastiin qabtaan waryaanaan idin su'aale kumaa nabaddiidka nasiina u diiday kumay nabarkiisa in badan ku naf weyday naxliga waddankeenna ayaa ku dhex naxshay waar bashiirow waa su'aal daaweyno madaaxa daalinaysi sawirkaagu jinnada koonfurtaallo waqooyi laga waaye adoo degan u fiirso ujeeddadana deeqsi war adigaa miyaan lagu dhihin shacabka falastiin in la laayaa waa bannaan tahay midka israa'iil in la dilaana waa dembi waana laysu haystaa weliba wah maraykan asaasan fadwooday wareer muduggu waxay dhahaan hebel ma dhimana waa dhuntay war shiiidoo dhan baa sidaasa war nimanka waxay ka maraysaa nafla cali iyo orod watano ku noogne mana deyn waal eh. eh. waxaad ka tagtay xabaaliyo ninkeedii eh. loo kala tag noqotee warwaaqlow waxaad ka tagtay naagtii walaalkaa shalay qabay ninkeed noqo kiyon dhimaanin oo nool war cabdikuusow ma adna waa baxay miyaa kollay ragga qaar jilib markay gelaayaan kaamirooyinka waa loo ogol yahay war kalemaanay war ma haysaane abwaanka galbaday ahna macallinkii labaad waxaa la sheegay isaga iyo dhallinyara kale in dowladeennu ay sagootisay oy saaday oy tabantaabtay iyagoo wafdi ahna laga qaaday isgoyska banaadir kaamirooyinkooda iyo teleefanadooda waxduuban ay wateen kadibna ay si weyn oo heerkeedu sarreeyo u soo dhowaysay dowladdii uu hadda ka hor noo sheegay boqorbuur madow muddo bil ahna meelo aan dadka loo wada oggolayn la tustusayey tababar kooban oo fasti aid ahna la soo siiyey yaa bekamna fasti aid mau ku jiriyaa bumta ma la soo baray warba macallinkii galbaday wuxuu dhigahayaa ka daran warwarkaa iyaga dhex waxaan idin idhi bil kadib iyaga oo fajaanji ahay sool noqdeen war fajaanjigaad sheegas dadnag duunyin anag ahaytay war magayow saa wax lagu fahansiiyaa dowray soo qaateen baa luu yidhi war macruuf xaaji wuxuu yidhi abwaanka tegey waa laga gardarnaa sababtoo ah gabayo unta tiriyaan la gara weynay haddana jaamacadda unta tegayoo casharra ka bixiyaan la fahmi weynay haddana buuga unta qorayaan la fahmi weynay kadibna inta xanaaqow qarax noo doonta si aan u fahanno war anigu waxaan la yaabanahay dadkaannu dhegama leh damiirna waxna ma fahmaan sababtoo ah gabayo badanoo hore ugu sheegay inuu nimankaas yahay xataa wuxuu sheegay muqdisho inaan qof damiir leh ku noolaan karin hadda kadib xarakooyinkaad igu ogtihiin maluhu waa xaaraane waana la fahmi waaye weliba markii la fahmi waaye asagaiha inta yaabaya wuxuu yidhi war ma i fahamteen far waaweyn xataa dadka waa ugu sheegay laakiin si loo fahmo aakhirka inuu qarax doonto dantaa ku kaliftay war abdilaahi suldaantimaadiilahegnarisawelibaare dadkan la hadlayaabaduhi iyo iimaan laheene dul iyo hoosna waa waxaan ugu sheegay dhegi uma daloolaan waar wallaweynay war ma haysaane dad badan baa jooga war calaa kulli xaal war iyo dhammaantiis dadkaan aawarmooga ahe nageeye waxba ma qarin war xogaha sirdoonee hadda soo baraarugoon la helay waxay sheegayaan nageeye cali khaliif magaciisa saxdaa ah inuusan ahayne la yidhaahdo mustafa muxamed maxamed kaasuna uu ahay magac afgarasho sannadahan ku qaraabanayay calaa kulli xaal dadka dili jira usi dabeeshahaya duur dadka ninkii dili jira warkalamaaney siyaasad yahuud iyo khawaarija ku mashquulsheene jacaylkaan wax idinkaga sheego jacaylka waxaa u daranaa la yidhi marka qalbiyo israba ay isfahmi waayaan wiil iyo gabar xidhiir lahaa ayaa markay isfahmi waayeen xidhiirkoodii jarmay laba maalin markii la joogayna gabadhii waxay wiilka u dirtay fariin qoraal ay ku dhahayso ninkii aan kala taagnayow waxaan kaaga soo dirayaa salaan gurigayga waxaan hooyaday u raacayaa suuqa si ay soo dukaamaysato waan ogahay inaan kala harnay balse ka noqo gacmihaygaa u bartay inay wax weliba kuu sheegaan wiilkiina wuxuu ku jawaabay qoftii aan naftaydii iyo qalbigayga ka jarayay fadlan ha soo daahin sababtoo ah codkaada ayaan u xiisay qalbiguuran miyaa qos lagu godlaa soo lama oran ar waxaa kaloo la yiri qalbi jacayl galay ma qalbi jacayl galay ma quusahaaye malantiinmanin wax jeclaa khawaarij aadi lahay waar gabadhaa soo wacda baa lagu yidhi war kalemaanay war ma haysiine hawdkii ciidciidka oo nimanka khawaarijtaa laba toddobaad lagula dagaalamayey markii laga saaray kadib waxaa la go'aamiyey meel bannaan in laga dhigo saacadan aan la hadlayana cagaf ayaa ku jirta wixii geed ahayna waa laga banaynaya mustaqbalkana dadka deegaanku beere ayay ka dhiga doonaan khawaarijta mana inta soo gasha ku gamba mayso oba dhirta in ma ahan wargeelu muxuu daaqayaa haddii dhirta la laayo ku gambanayaa lagu yidhi war ciidciidka haddii laga saaray eh. boolihii shabeellow ma laga saaray war boolaha shabeellow laga saaray iyagana ma la duugayaa waar goorjacadda goormaa noogu dambaysay war bowbo'aalaa kaaga dhow warkhiyaarey eh. baaq qaran oo kale mar ay soo saartay oo xalay aan ku riyooday eh. qodobka ugu culus wuxuu ahay doorashooyinka soo socda musharaxiinta ka qaybgelaysa heer xildhibaan ilaa heer madaxtinimo in shardiga koowaad looga dhigo inuu yahay muwaadinka qayb galay dagaalka dalka looga xoraynaya khawaarijta warwaagii gobonnimo doonka soomaalidu waxay dhihi jirtaa la yidhi gabadhiisu guur male ninkaan ka qayb gelin xoraynta dalka hadda marka ma waxay maraysaa doorashada wax ku male ninkaan dagaalka shabaab ka qayb qaadan haddii malyan maydu malaayin dhammaato madiidin shisheeyana maamuli maayo aan maqli jira war cabdilow hadda waxaa lagu bedelay haddii malyan maydo malaayin dhammaato madiidin khawaarijna maamuli maayo aryaadhaha samigee cabdulla wuxuuba yidhi shabaabka duurka ku jira hw sheedaalagama soo shaabsho garaacahala lagu shide sheda lagama soo shaabsho garaaca saaxiibka al-shabaab maxaana daba war waxaa kaloo la yidhi geel shibaaxay beer iyo sidii neef shirma u booday dadka iyagu shakaal lagu qabiray kama shahaadaane dulmi uu shinkii galay haddii shaaca laga qaado inta aanu sheediyo ku fidin iyo cawska sharci kama reebee shantaa laga horgeeya warbow war ma haysaanayne doorashaba waa in la iska daayo masciidaniyaa yidhi war bashiiroma somalilan ba xuduudkeedii rasmigahayd soo gaadha gaadhay war muuse biixi inuusan doorasho rabin horaan loo ogaaya maxaa kaloo cusub warwarka waa dhex aradhiin waxa garowa ka dhacay waa la yaabay oo ma doorasha yaa durba dhacday ma qof iyo codkiiyaa ansax noqday yaa ku soo baxay he oo hadda xasan shire abgaal ma la doortay war doorashadaisin sheegasan ma eeta lafta garan wejigii lamaayo le dagaalanka gawaarigta bilaawe baliya war axmed madoobe waxaa la yidhi eh. waa ninka ugu muddada dheer madaxda soomaaliya soo martay oo dhan eh. marka laga reebo maxamed siyaad wah kismaayin ama boqortooylan bedeli war madeeyow shariif xasan intaas ma joogina naga joog warba niman wareere baa tiinoo loo warramaya warkaa iga dhexgeline maanta doorashaa garowe ka dhacday waa dib baa loo dhigay salsila lahaa oo hadda muddo kororsigii muddo ka hormar miyaa lagu bedelay war culayskaasu ma mucaaradkuu ka imaaday war wardani waa tanaasul badane waar arrinkama fardhiya ku kalifay war marba haddii doorashadii buntland la soo hormariyey waxaa xaqiiqo ah ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay war hadda bowwarba uma baahdinoo idinkaa isku filane doorashada waxay ka dhacday iskuul weeye ardaydii baana hadda guddoomiye dooranaysay kadibna waa la ysku dilay hadda dhimashada iyo dhaawacba waa jiraan iskuulkiina burbur xoogan baa soo gaadhay war hadda bashiirow haddii garowa ardadii iskuulku saaxiil ugu dirirayaan tii weyneed maxaa laga filanayaa warba u daneeda kaa taqaan war hadda ardada iskuulkaa diriray ma mucaarad iyo muxaafid awal kale ahaayeen doorashadiisa xaggee ku dambaysa hadda war doorashada iskuulku markii ay dhacday oo macallimiintu ku dhawaaqeen ciddii heshay ayaa dhinacii kala carooday tii ka dhacdana waa la yaabay dagaal faraha layskaga gubtaana bilowday hadda dimuqraadiyadii iskuulladii ay ka hirgeli leedahay war madaxweyne xasan shiikh wuxuu yidhi nofembar doorasho ka horrayso maamul goboleeda ka dhacaysaa ma jirto ubawdanina ma ugu dadheen naw aranagu mar horeaanu goosannay inbow hiiraan maxaa laga yidhi war horta ss khaatuma ma la aqoonsaday haani lafta garan kursiga kahaysaano baydhow in lugkaseedayna lahaayeen dhegdiyo walana egdayhe warwarkaa kuu soo boodinayna madaxweynuhu wuxuu yidhi heshiiskii madasha wadatashiee qaranka waa la dhaqan gelinayaa dalkuna laba xisbi buu yeelanayaa doorashooyinkana waa la midaynayaa cidii nagu diidan waxaa laga rabaa waxaana ka wanaagsan inay tidhaahdo madaxweyne khudbadiisa shalay waxay u ekayd ha laygu qaato anaa dhahaye war horta madaxweynuhu furintii muku noqonayaa masaayaantan wuu ka nasanayaa war xan fi akhbaaraad sheegaaya madaxweynuhu inuu safiirro iyo wasiirro dheexaa meel ku kala ogaan doono warba waqaar badanoo waxtarin baa jira madaxweynuhu soo yeelaya war calaa kulli xaal waxaa loo malaynayaa ilaa bur iyo biyo loo kala baxo madaxweynuhu inuusan timaha jara doonin war hadda sow libaax waa kaamaayo war waa waxa dagaalka laga rabaa cabsicabsidee libaax soo galay dega wura war libaax bahal weeyaa u gafin madaxweynaha war waa laga cabsanaa libaax nagada fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka in kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysin uu farsamaynaya nabadgelyo